ina waa loo yeeriyo yowmalqiyaamati maalinta qiyaamada qurqan iyagoo wejiye cadcad muxajalin oo xubno cadcad min aahaarin wadooyi weysada raadkeeda darteeda faman istidaaca qofka awoodo oo minkum idinkaydi kamid a an yudiira inuu dheereeyo qurqatahu birintiisa halka wejiga falyafcal ha sameeyo wafii lafdin aakhara lafdi kale wuxuu raytu abaa hurayrata arkay wiil yatawadda isagoo weysiisanaya faqasala dayray wajha wejigiisa weydeyh labadiisa qacdood xataa kaada ilaa ugu dhawaaday yabliqu lmalkibayn halkaa labada garbadi uu gaadhsiiyey ilaa uu sigay uma qasara wuu meeda rijlayhi labadiisa lugood xataa rafaca ila saaqeyn ilaa uu kor u qaaday ilaa labada kub xataa rafaca ilaa uu kor u yeeday ila saaqeyn labada kub xaggooda uma qaala wuxuu ihi samictu rasuul llahi sala allahu alay wasalam yaquul isagoo leh ina ummati ummadeeda yudcuuna maalinka qiyaamada waa loo yeeri wurqan iyagoo wajiya cadcad muxajaliin xubna cadcad minaasaana wadooyi weysaad khaatiga garkeeda faman istadaaca qofka awooda minkum idinkaydu kamida an yudiila inuu dheereeyo qurqatahu wejigiisa markaynu xagga kore kasoo bilaabo wa taxjiirihi iyo xubna garaysigiisa falyafcal ha yeelo wafii lafdi limuslim wuxuu ahaa samictu khaliilii saaxiibkaiyo markii aadan u jeclaa waa nabiga calayhi asalaatu wasalaam baan maqlay yaquul isagoo leh tabluqu alxulyatu quruxdu waxay gaadhaan min almu'mini qofka mu'minka xaggiisa xaysu meel yabluqu alwuduu weysadu markaas waxaweye marka waxaa wey waa nucayb abubejber nucayb bin cabdillaahi bujber baa la yidhaahaa waa fiqa waana taabiciinta waaweyn buu kamid ahaa marka mujber waxaa loogu bixiyey udgoonka ayay ku shidi jireen masaajidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo cadarka iyo waxyaalaha udgoonba bay masaajidka nabiga caleyhi wasalaam ku shidi jireen isagiiyo aabihiiba waa taabici wey marka taabiciinta waaweyn kamid aha marka maalinka qiyaamada nabigu sala allahu alay wasalam wuxuuri ummadeyda waa loo yeeri iyagoo xubna cadcad oo taxdiirka xubno garaysi waa la odhan jiray waana way xubna cadcad yihiin weeyaan marka xubnaha cadcadna waa weysada arkaadkeedii weeyaan nabigana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ummadihii hore marka laydiin eego ma tihidin ilaa markaas waxaa weeyaan til cad oo marka dibi madow dushiisa saa looga tuuray ama markaas waxaa weeyaan tin madow oo dibi cad dushiisa lagu tuuray rasuulka salallahu alay wasalam saxaabadu waxay weydiiyeen seebaad ummadaada u garan markaasa waxay ku yia wuxuu ku yihi nabigu salallahu alay wasalam bal ka warraba haddii nini faraskiisa ku dhex darsado fardo wada madow laakiin faraskiisa uu markaas waxaa weeyaan geergeer yahay oo afka hore iyo boga iyo lugaha iyo wada cad yahay bal ka warrab miyuuna faraskiisa kasoo dhex soocay ee uu ka dhex socdeyna uu garanaya faraskiisa sidaas oo kale ummadaydu dee waxa weeye calaamaad bay leedahayoo waxaan ku garanayaa buu nabigu yihi sala allahu alay wasalam waysada calaamaadkeedaasaan ku garanayaa buy laakiin waxaa jira dad sida kamaa fi saxiixi muslim dad waxaa jira iyaga oo markaas waxa weeye calaamaadkaa leh kadibna waxa weeyaan la eriyo xagga naarta loo kaxaynayo oo darka nebiga caleyhi salaatu wasalaam loo diidayo waa dadka diintiisa bedelay weeyaan oo markaas waxaa weeye nebigu sala allahu alay wasalam waxaan odhan buu yidhi haaulaai asxaabi war kuwaas waa dadka igii iska dahaya markaasa way odhan buu igu yidhi ma ogin ma axdathuu bacdaka adiga dabadaa waxay keeneen maa zaaluu an yugayiruu wabadaluu inay dooriyaan oy bedelaan diintaadii kamayna suunin oo mayna daynin markaasaa waxaan oranayaa buu yihi suxqan suxqan liman badala wagayara hasii fogaado oo hasii fogaado oo hasii socdo qofka ani diinteedii dooriyay ee bedelay hasii socdo taa marka waa sidaas ta kale meesha markaas waxa weeyaan intan dambe xadiidka xadiidka waa ina ummati yadcuuna yawma alqiyaamati qurba muxajaliina min aathaari wudu inta dambe faman istidaaca minkum an yudiila gurqatahu falyafcal intaa waxaa la yidhaha mudraj baa la yidhaahaa mudraj waa xadiidka wixii lagu daba daro waxa weeyaan iyada oon laga soocin marka waxaa ku daray abu hureyra ku daray ma aha markaas waxa weeya hadalka nabiga kamid maaha caleyhi salaatu wassalaam waintaa faman istidaaca minkum an yudiila gurqatahu falyafcal abu hureyra saxaabiga la yidhaahaa ku daray mudraj baana la yidhaahaa waayo allahu ustaanu caleyh isula marka waxaa sunana ah dee xubnaha inta laga weyseyso halkaa jiqilka ayuu ku joogaa marka qacmaha in marka la dhaafiyo kor loo dhaafiyo lugaha kuraabaha buu ku joogaa waajibka in la dhaafiyo ilaa xagga la gaarsiiyo waxa weeyaan wejiga intii marka waajibuu kaa hari lahaa inuu qeyb kalab kusoo darto halkaa kasoo bilowda koray baa fiican iyadana lawada gaarsiiso si hubaal ah waaye allahu mustacaan baabu dukuul khalaa'i suuriga gelitaankiisii buu baab yahay ee wal istidaabati in layska nadiifiyo miligaya baabu dukuul khalaa'i suuriga gelitaankiisuu baab iyo wal istidaabati in kaadida la iska hagaajiyo istidaabadu waa dalabu diibi waa inuu qofku wanaag raadiyo weeyaan bimacnaa waa in cawradiisa uu ka dahiro uu ka nadiifiyo waxa weeyaan kaadida iyo saxarada iyo wixii lamida ah inuu ka nadiifiyo baabu dukuuli khalaais weligeeda galitaankiisi uu baabya walistidaabati isnadiifintii can anas bin malik radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa إذا دخل الخلاء سوليغا مرقو قلقيو قال وحور انجري اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم الله يو إنا نعوذ بك أذيغا من الخبث شيطانك كي اللب يو الخبائث كيس بدي وانقامن قلقيو وهي حديث أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنساري بأورنية الخزرجي isagoo yar bay nabiga sala allahu alay wasalam hooyadii musaleym baa u keentay anas bin malik hooyadii oo umusalem la odhan jira nabiga u keentay caleyhi salaatu wasalaam isagoo markaas waxa weeyaan toban jir ah bay nabiga u keentay caleyhi salaatu wasalaam markaas waxaa ku tiri adoonkan wiilkan yaraha kuu shaqeeyo markaasuu nabigu qabtay sala allahu alay wasalam wuuna u duceeyey oo wuxuu yihi allahuma akfir maalahu wa waladahu waakfir ljanna ilaah maalkiisana badi yaa fii sanabadi jannadana geli anas malig wuxuu ri laba waan arkay oo adduunkan ku arkay midna waa rajeynayaa buu yidhi laba waan arkayoo waxa weeyaan inta anigu aan dhalay ayaa keliya waxay gaadhay boqol iyo shan iyo labaatan qof buu yidhi anigu hadda intaan dhalay ma aha inta iyagu sii dhaleen maaha ee ilmahayga iyo intuu dhalay maaha aniga anasa inta aan dhalay anigu marka waxa weeyaan dhabarkayga kasoo baxaa markaas intaas weyi boqol iyo shan iyo labaatan qof ya wuxuu yihi markaas waxa weeyaan taasi waa awlaadi xagga maalka miyaa wuxuu yihi markaas waxaa weeyaan beerta beeraha dadku halkii sanaba mar bay soo go-aan dee miruhu soo ma laakiin ariga beertaydu halkii sanaba laba jeer bay soo go-daa wiilka waxa weye qofka ugu maal badan maamahaygu yidhi waxa weeyaan muxuu ahaa nabigina nabigana sala allahu alay slam toban sano ushaqeynayay toban sano buu ushaqeynayay kadib markaas waxa weeyaan axaadiidtana saxaabada ugu badisay buu kamid ahaa anas malik saxaabada xadiidka ugu badisay buu kamid ahaa rajeynayo ee doolayaana wuxuu yihi waa jannadin baa i rajeynaya wish aakhiro markaas marka waxa weya wuxuu ku dhintay magaalada basra waana saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu dambeeyey magaalada basra ku dhintuu ahaa qofkii ugu dambeeyey magaalada basra ku dhintuu ahaa sagaashan iyo saddex markii jiro ahayd buna dhintay marka waxa weeyaan ducadaas baa lagu galaa ducadaasna waxay dawo ka tahay markaas waxa weya dhib aad la kulanto ama uu ku sixro oo ku yarba waxaa lagu sheegaya imaam nawadi markaas waxa weeyaan shaydaan baa dilay ilmaha ila dhacay uu leeyahay jin baa ilmaha ila dhacay ducadiis uu leeyahay lugayo jin baa marka waxa weeyaan iga soo dabagalo ilmaha ila dhacay wey marka adoo dhib oo dhan ayaad ka badbaadaysaa dakale waxa weeyaan waxaa meesha taalla waa meel markaas waxa weeyaan wasaka marka meelaha wasakdaana shayaadiinta iyo jinka lagama waayo sideedaba marka si waxa weya waxa laga yaabaa inaad sixir iyo balaayo dhibaad la kulunto marka waxaasoo dhan si aad uga badbaado waa inaad ka magan gasho oo ducadan akrisato allahuma ina acuudu bika min alkhubsi walkhabar shaydaanka kiisa lab iyo kiisa adig ilah waa ka amaan galay وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال وحور قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحور اذا اتيتم الغائطة meesha lagu saxaroonaya markaa tagtiin falaa tastaqbilu qiblata qiblada hala qaabilina walaa bawlin kaadin biqaayidin saxaro hala qaabilina walaa bowlin kaadina hala la qaadinna walaa tastadbiruuhum ah haw duur walaakin shariquu cadeedka soo bax ula jeesada ow qarqibuu cadeedka dhaca qaala abuu ayuub wuxuu yidhi faqadibna shaama shaam baan soo galnay fawajadnaa waanu helnay maraaxiida baanu helnay suuliyo qad buniya la dhisay naxwal kacbati kacbada dhinaceeda maanaa albaabkeeda waxaa loo jeediyey xagga waxaa weye qibladii baa loo jeediyey afkeydii waayahay falanxarifu waanu ka gegadoomeyna canhaa xaggeeda oo manaa waanu ka leexleexanaynay wanastakfir allaha caza wajal ilaahina dembi dhaafaan weydiisanaynay alkobsa bidambil khaa-i alkobsu waxaa layidhaahaa bidambi lkhaa khaadoo la godiyo walbaayi alkhubs waa jamcu khabiisi weeya walkhabaa'isna وجمع خبيثة مركا خبث دي ليدا وجمع خبيث دي ليدا خبائثنا جمع خبيثة ويا استعاذ و وك... استعاذ وحكمان قري من ذكران الشياطين شياطين طلبكوغا إيا وإناثهم مدبون ذكر حوري يا بيوب أبو أيوب مجلس وحمد خالد بن زيد بليدا khaalid binu zayd baa magaciisa la yidhaahdo ayuub khaalid binu zayd wuxuu dhintay markaas waxay nabigu markay ahayd konton iyo laba markay ahayd buu dhintay qostandiiniyah buuna ku dhintay bay ahayd waxaa marka uu ka warramayaa xadiidku inaan kaadi iyo saxaro midda qabilada aan lana qaabili karin loona duurjeedin karin marka waxa weeye ma mas'aladana marka waa sax laakiin khilaaf wuxuu ka taagan yahay macaan baayo meeshii loo dhisay suuliga iyo meesha banaanka may ka siman yihiin mise way kala duwan yihiin masal mas'aladaas bay ka warran mas'aladaa waa la isku hayaa khilaafna uu ka taagan yahay culamada qeybo kamidana waxay qabaan in markaas waxa weeya mas'aladaas ayna sinnayn wixii suuliyaasha iyo marka meelaha loogu talagalay iyada meelahaas oo kale wax dhiba male bay yidhaaheen waa iska markaas waxaa weeyaan si loo jeedsado dhib male meesha loogu talagalay bay yidhaaheen waana sida madabka shaaficiyadu uu qabo ee uu ku socdo weeya culamada qiimo kamidana waxay yidhaaheen maye waa caan bay yidhaaheen aduu sida raajixa ah ee ugu xoog badan meesha marku hadii ay tahay marka meel banaan ah waa meesha meesha la diidaya in qiblada loo qaabilaama xagga dambe loo jeediyo weyaan laakiin meeshu haddayna ahaynba markaas waxa weeyaan banaane meel loo dhisay oo loogu talagalay ay tahay waa markaas waxa weeyaan laga qaabili karaa oo dhibana waa loo duwanjeedi karaa waxaana taa u daliila xadiidka cabdullahi bni cumar inay noo soo soo xaggaadma marka kusheegi doonaa waxay noo yimaada insha allah waayahay allahuma istacaanu caleyhi tuglaan عن عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله وبكبه عن عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله تعالى عنه قال وحور رقيت وانفر يوم مانع على بيت حفصة حفصة قد لذا فرأيت النبي النبي كما قال صلى الله عليه وسلم يقضي سوى قدرية حاجة ودنتيسي سوى قدرية واستقبل الشام الشام قابلي مستقبل الكعبة كعبة أدبر ديدي والشام قابلي بيت المقدس بوسي جيدي سنمر قال وحاول يا كعبة أدبر ديدي de qof markuu sidaa u jeedsado de qaarkii sii daba xaggaasuu jeedaa qibladii sooma marka qibladii qiblada dee loo duurjeediyana asal ahaan lama ogolayn taa waa sida xadiiska cabdillahi bni cumar alkhadaab baa warinaya alqurashi cabdillahi bni cumar alkhadaab aabihii buu mar waa islaamay da-diisuna aada ba u yarayd beder dhaqameydoo qayb qaadan waayo da-diisa yarayd khandaqii axsaab sanadkii shanaadii hijrada buu ka qeyb qaatay wuxuna ahaa caalim buu ahaa saxaabadana xadiiska raggii ugu badiyay buu kamid ahaa makuu ku dhintayo hijrada nebigu markay ahayd toddobaatan iyo saddex buu maka ku dhintay xafsana marka waa walaashii iyaduna xafsa waa walaashi weeyaan waa xaaskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo sanadii saddexaad ee hijrada ayuu guursaday nebigu sala allahu alay wasalam markuu odaygeedii ka dhintay odaygeedu wuxuu ka dhintay waxaa weeyaan uxud buu ku dhintaa la yidhaahaayo dhaawac baa uxud ku dhacay siduna dhaawacii soo gaadhay darteed <clears throat> ayuu dhintay waxay dhimatay iyaduna xafsa bishii jawaadi luulaa sanadku markuu ahaa waxa weeye afartan iyo kow hijirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam xilligaas iyaduna markaas waxa weeyaan dhimatay baa la <clears throat> meeshaa marka xadiidkii abu ayuub waxay noo soo hormaray in markaas waxa weeyaan haddii meeshu ay dhisan tahay iyo haddii ayna dhisnayn labadaba inay isku mid tahay rayub saas weeyaan waa sababtu waxay ahayd markuu soo tilmaamay xadiidka wuxuu tilmaamay wuxuu tilmaamay markuu xadiidka soo tilmaamay in markaas waxa weeyaan shaam ay soo galeen shaam markay soo galeen ay heleen suuliyo la dhisay laakiin afka waa kacbada xaggeeda loo jeediyey marka waa ka kule annagoo dul fadhina waxaweeyaan dhinac ahaan kala gargadoomi leh fananxarifu canhaa waanu kala leexanaynay oo xagga qibladaanu ka jeejeesanaynay marka waa caam xadiidkaasi fi lbunyaan wa fi waxaweya fadaan banaanka iyo dhiskaba waa isku mid weeyaan xadiidka cabdullahi bni cumarna wuxuu tilmaamayaa dhiska inay banaan tahay in kacbada loo dugu jeegi karo laakiin banaanka ayna ogoleen labada xadiis isma diidayaan baa la yidhaha ma diidayaan waa caam iyo khaas w caamka iyo khaasuna waa iskhasaan de xadiidka hore waa caam xadiidka dambena waa khaas walkhaas yukhasis alcaama caamkana khaaska lagu khasaawo soo ma marka xadiidka hore maadaama caam iyo waxaa khaas yeelaya xadiidka abdullah ibn cumar oo xadiid kala wuxuu tilmaamayaa in meesha hadday dhis tahay loo duwar jeedin karto marka dhib ma leh marka xadiis waa saasaa loo jibxiya xadiis kale waa caamkana waa khaas khaas iyo caamna waxa weya khaaska khasiisayo waa sida caamkii waxa weya loolana duurjeedi karo lalamana qaadili karo laakiin xadiidkan wuxuu kasoo reebay meeshu hadday dhis tahay wax dhiba male in lagu talagalay haditoo loo dhiso waaya waana fiqiga madhabka shaaficiya siduu ka socda eh laakiin khilaafka culimada masalada waa laisku hayaa markaas qola waxay ku tegeen mutlaqan ama meeshu dhis ha noqoto ama balaaq ha noqoto asal waa xaaraan la yidhaaha say ha noqoto sheekh dhiskaba meelaha kale ujeysado yaa kuu diidaylaha <laughs> sidaa waxaan ku tegay saxaabiga xadiidka warinaya abu ayuub alansaari iyo ninka loo yaqaano mujaahid oo taabiciya ibrahim nakaci oo isaguna taabiciya sufyaan thawri oo culimadii salafka kamid ahaa iyo ibnu xasbi llahu tacaala kitaabkiisa almuxallal loo yaqaano iyo sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim llahu tacaala aimo ah, badan baa sidaana rajaxay ibnu xasbi iyo ibnu qayim iyo ibnu taymiya ay kamid yihiin qolana waxay isku tegeenba oraada nahyigani xaaraan maahaba ah, waaba tansiiha waa iskayeel karaahiye ule waaba meeshu banaan ha noqoto ama dhis ha noqotee waaba la qaabili karaa bay dhahay qolkan waa sii qoladaas waa waxaa qaba curwa bin zubayr oo taabiciya ah, rabiicatan bin cabdiraxmaan daa-uud addaahiri sidaas bay ku tegeen waxa markaas waxaa weeyaan imaamu malik iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo isxaaq bnu ibraahim alqahaweyhi waxay ku tegeen saddexdan rag imaam madaahibta afartaa saddexdan imaam malik imaamu shaafici iyo imaamu axmed waxay ku tegeen tafsiilka aynu marnay oo waxay yidhahdeen hadday meeshu dhis tahay waa sax bay yidhaaheen dhib male haddayna dhis ahayn miyaa markaas waxaa weya ma banaana bay yidhaaheen waana saasaa xaq ah sida xaqiina waa sidaasay raajixa ah. ee saxdaa waayahay haddii markaas waxa weeyaan laakiin qoladan iyagu waa mutlaqan tiri qoladaas iyagu markaa waxawey way kasii dhexbaxeen marka saddexdaa qowl qolo tiri asal ahaan way u banaan tahay iyo qolo tiri asal ahaanba ma banaano sooma labada way iska soo horjeedaan sooma waaya qolada marka saxda ah oo qoladan saddexaad kala saartay oo imaam malik iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo aimo kaloo fara badan siday qabaan qolo afraad baa jirta qolada afraad waxaa weeye waa karaahiye xaraan baa ay qabaan waana sancaani sida uu qabo sancaani waa sheekha subul salaamka iska dheh subul buluuqa kitaabka sharxa afarta mujalada sancaani shee sheekhaas baa isaguna sidaa ku tegay oo yiri markaas waxaa weeyaan warkaasi waa karaahiye xaaraan maaha adu sida raajixa waa xaaraan laakin tafsiirkaas gobolkan saaraya وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال وحر كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يدخل خلاء سولية في جلة فاحمل وانا حبار انا رجي وغلام ويري وعبد الله بن عباس ويكاسي نحوي وعنيد وكلاء إداوة ويسان وحبار الجنة ومن ماء بيا وإيه وعنزة تمرية wacasrati wax wuu dhehaya wacarizati iyo wacarizati markaa waran ama taki ama eebo eebana mataqaanid waa isku wada macnow fayastanjiib bilmaai biyuhu ku isijaysinka marka la garanayo marka iyada waranka biyaha uu ku isijaysanay laakiin waranka maxaa lagalada maxaa lagala daba socdaa wuxuu ka dhiganaya hadhow warku weysiisto uu horkiisa qutabinaya oo sadar u ka dhiganaya duu kugu dadaalo badana salaad waa iska dhadhaa allahu akbar baa iska dhadhacdaa banaanka looma baahno waa in markaas waxa weeye qofku uu suras haysto nabiguna sala allahu alay wasalam waa laa tusalli ilaa ilaa suratin ha tukanin ilaa suuro xaggeeda inaa tukato mooyaane laakiin maamuumiinta imaamku daba tukanaya iyaga lagama raba imaamku baa laga rabaa ama ha samaysan mayuu samaysanin adigu kuma saarno waaya laakiin keliya markaad ayaaba tukanaysa ama sulaysanaysa kale aan isuga sulaysta sidana dadka un iskaga yaan banaan cidlo oho ciiba ayna joogin laa xayawaanba xataa una joogin haddaad aragto haddaad joogto waa inaad samaysataa waliba shay sharciyo diin ahaan ad ugu dhaqmaysa maca cid inaad iska ilaalinayso hadi shaydaan lama joogo shaydaan kale waa laska shaydaan kale way kaa celinaysaa ka hormari maayo shaydaanku su kusoo hormarina dee salaada kaa khalkhalina khalkhalin waayahay marka faaxmil waana xamaali jiray ana anigi gulaami wiil yar oo naxwi anigoo kala wiilkaan waa cabdillahi bin cabaas baan ahay idaawata weysa anuu xamaali jirnay mimaa ibiya abaanuu xamaali jirnay iyo canizati in waran fayastanji bilmaa biyu kuysiisijil عن ابي قتادة الحارث بن الربيعي الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده لا يمسكن ينكو قبل احدكم متكين ذكر وحده كيسا ترنقا بيمينه مدك كيسا ينكو قبل وحده كيسا walxaalahu isaguna yabuunu kaajiyo walaa yatamasax yatamasaxyanu ku imasaxin meel khalaa'isu dhiga xaggiisana biyamiini midabkiisa oo iyadu midabkiisa macnaa ku isinjeysanin walaa yatamasax haleedu iyanu ku isinjeysan wayo meel khalaa'i suniga xaggiisa markuu ka isinjeysanayana biyamiini midabkiisa iyanu ku isinjeysanin walaa yatanafas fi lcinaayi weelka dhexdiisa iyanu ku dhex neefsanin intaad biyaha qurquriso maantood aad ku dhex taahdo looma baahne waa inaad markaas banaanka aad ku neefsato weeyaan طول والغالية وايف حلوب والغالية nahyigu markaba nahyu taxriim waa misoo karaahiyo weerka la diidayo in lagu dhexneebsado mise waa misoo xaaraam daahiriyadu waxay ku tegeen waa xaaraam jumhuurta kalena waxay ku tahay aimada kale madaahibta afarta ay kamid yihiin waa karaahiya xaaraam ay ku tegeen madaahibtu waa shan weeyaan afarta qaaliyo mid kala jiro oo soomaalida waxoogaa yar qarisa wax u qariyaan fahmi waaya waa zaahiriya zaagiriya layidhaahdaa waayo kutubtoodii baa qoran oo taalla kutubtoodii baa buuxdoo taalla madhabka markii la ictibaarinayo waa inaa dadkiisi ay joogaan ama ay joogaan markaas waxaa weeyaan kutubtiisi ay taallo hadda madaahib badan baa jirta waxaan loo sheegin kutubtoodii lama taalla dadkii u nisbo sheeganayna maba yaal ma joogaanba oo madha isxaaq ibrahim alqahway madhab buu lahaa sufyaan athawri madhab buu lahaa awsaaci madhab buu lahaa makxuul madhab buu lahaa Eh, wuxuu lahaa maxamed xasan shaymaan madhab buu lahaa eh, abu yuusuf madhab buu lahaa waxa weeyaan sufyaan bnu cuyeyna madhab buu lahaa waana dalika madaahib bay wada lahayn laakiin inqaradu way inqiraadeen madaahibtoodiiyo dharabo badan iyo arday fiican oo ka qaadi waayeen arday fiican oo ka reebtay waayeen oo markaas waxa weeya dee soo saarta oo soo caanbixisa bay waayeen bay ahayd eh, aimadan kalena arday waxay heleen soo caanbixiyo markaas waxa weeya qoro oo markaa waxa weya nashriya cilmigii ay ka waxeeyeen nashriya oo sii fidiya helaan waaya allahum salaam alaykumla marka taas waa sidaa marka waxa weya madabka daahiriyadu waa sidaa hadalka hadda waa laga horiyay hadalkaan lehay soomaalidu waxay u qariyaan sheekh sheikhuna sheekh cabdullahi baasaa dhihi jiray wuxuu madaahibta markuu sheegayo ku dari markaas oo dhan soomaalidu waxa uga tegay fahmi waayo kole qoole markaas شيخ ما شاء الله يحفظه الله وإذا تقنوا الغير شيخ بديع وآخر يوصف آه حدثنا أبو علي يسوع وشيخنا أبوها مهاستها قيمة بدل قبيل يسوع نور يهد غير الله سيء waxaan filayaa afar jeer muu dhameeyey mise shan jeer waa sitaan filayaa markii hore wuxuu igu yidhi hal shaksi keliya iga akris waa iska akriyayo macallaa waagaasitoo mahad bilaabay waxa lagu yidhi buu yidhi bidcaa bilaabatay markaasaa lagu yiraano waxa si toobaha ka helaalo waa diin waxa ka weylaala diinta baaanreyna bu yii <laughs> waa waday buu yidhi kadibna waa berigeeda xadiis buu naga aqoon ahayd wuxuu igu yidhi magaalada waxaan garanayaa ninkii ugu horreeye riyaadu saalixuun ku bilaabaan garanaya wadaadki ugu horreye riyaad ma bilaabo jigdigaba gebigeedaba dhisan tahay oo ninkii riyaadba ku bilaaban garanayaa buu hadii maxaa wa ka sheegay anaaba soo gaadhay iyadoo laleeyahay buluuq waa bici buluuq lama akrisan kariya leeyahay anaa soo gaadhay <laughs> sasa moogtahay waa marka wiilba laba sana la socday riyaadkii isagoo hadda iska socdo maalmahoo dhan ba oo laba maalmood waxaa laba sano socday bu guud waad yaabeysaa wuxuu markaa la barto rabay shaksan waaxidan baan u akriyay markii labaadna iyadana dhowr qofaa ka yar akrsi markii saddexaad anagu soo yar badanay antuuneey iyo waxa saas ahayn bay waaye waa allahu mustacaan marka waa sheekh xadiidka qaybo kamid ah baaranay xadiidkana kale magaadadiisana uma haysa axad ka yaqaano kuma garanayo kadalka axad ka yaqaana xadiidka daciimka arintaa ka garanayo kuwaana allahu mustacaan caleyhi tukla haddii la yidhaah hadee bilib kale kamid mahmiya Soma. Kuba. Kasar suda. Shakada ka orada sheekh waxaa jooga markaa qaybaha kamida aad markaas waxa weeye faftaada ku xadiisa sheekh cabdiqari ya ha sheekh cabdiqari sheekh bukhaari akhriyo hayso sheekh aad markaa xaafid oo taqriib aad saraxata waa xaafid weeyaan aan socona marka waxa weeyaan dhanka daahiriyada baa hadda ina soo waxaas oo dhane eh, minbaab baab iyo yukaru shay weeyaane shay shay baa lagu xasuustaaye waxa weeyaan daahiriyadu waxay qabaan waa xaraam weelka lagu xanaabsan karo laakiin aimada intooda kaliya jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan waa lagu dhexnaysan karaa bay qabaan oo bimacnaa waa kiraahiyo oo waa laga habboon yahay oo waa inaada ku dhexneebsan laakiin haddaad ku dhexneebsato dembi kaama soo gaadhayo xaaraan markaa waxawey ilaahay kuga ciqaabay oo karaahiyada tacriifkeeda wuxuu yahay laa yuthaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficli oo wixii haddaad ka tagta lagaa abaalmari lakiin haddaad samaysa lagu ciqaabi maayo can cabdillahi bn abbas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uri barqa nabi nabigaasoo maray sala alay wasalam biqabrin laba qabri faqaala wuxuu uri inahumaa labada la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani lagumana cadaabaya fii kabiirin waxsaa usi sugeyn ama axadumaa midkood fakaana waxaa laa yastatiru kaa iska hagaajin minal bowli kaadida kaa iska hagaajin buu ahaa وأما الآخر ككلا فكان وحا يمشي بالنميمة اسكدر في صعبة فأخذ جريدة اللاب سوق علي رضب تلوقيا فشقها وكالجاحي نصفين لما قيمت فغرس وكطلاني في كل قبر أنا أدلقي في كل قبر قبر تستا واحدة اللاب وكطلاني فقالوا فقالوا حار يا رسول الله رسولك إلى حيو لما فعلت هذا صالحة صويس قالوا وحول لعله وحل غير يخفف عنه أن لقى فضل يبالغ يبسع إلى الجليل waaye cabdillahi bn cabaas bin cabdilmualib waa nabiga adeerkii caleyhi salaatu wassalaam waana turjumaan qur-aan alkariim wey nabigaana u duceeyey allahuma calimhu lxikmata allahuma calimhu lkitaaba wa ta'wiilahu nabigu yiri sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo nabigu yihi allahuma faqihhu fi ddiin buu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam waana saxaabada xadiidka nabiga ugu badisay buu kamid ahaa kun iyo lix boqol iyo lixda xadiidku soo wariyey mukfiriinta ugu badiya xadiidku kamid ahaa marka kun iyo lix boqol iyo lixdan buu soo wariyey saxaabigaasi markaas waxa weeyaan maxaad waxana cilmiga ku faa-iideysatay baa lagu yeedhay markaasa wuxuu yihi lisaanin sauuli uulin wa qalbin caquulin waxaan ku bartay buuli cilmigaas carqab su-aal weydiin badan iyo waxa weeyaan qalbi fah badan dee u faaruqsan warkaa cilmiga saxaabada markaas waxa weeye wuxuu markii dambe baxrul ummu ku sooma waa ummadan caalamkeedii weeyaan wuxuu ku dhintay daaif buu ku dhintay wala la yidhaaho hijiro marka lixdan iyo sideedii uu dhintay saxaabigaas xadiidka waxaa laga fahmayaa kaadidu inay cadaabulqabriga kuu soodaysa haddaad ka ilaali midda kale wax wey waa la cadaabaya wax weyna laguma cadaabayo macnaa waxaa cadaabulqabri u soobay balaa bay diligayaa wayacdi bali fi kabiiri balaa balaa bay riwaayaadka markood digaan manaa haa waa waxa weeyaan macnaa waxa cadaabulqabriga usooba wax aada u weyn laakiin waxa weeyaan way iska ilaalin karayeenoo inay iska ilaaliyaan wax weyn maahayde oo kana isku dirkeedu iska daayo kalowkaa ina iska hagaajiyo wax sawsi wiin maahan oo dhigayo maaha sheek midda kale geedahan markaas waxa weya nabiga khaas u ahayd adduunta qabriga iska dultabaadhawaramaysid waxa weya geedkan baa duldhigayaa si cadaabka looga fudaydiyo oo ayaa kuu sheegay in la cadaabayo dadka o dhan in la cadaabeed kasoo qaadi saliya cadaab waxay ku silaan madaa dadka u duceeyo marka warkaasi ma soconayo nabigu khaas u yahay calayhi salaatu wassalaam aqwaal shaad oo waxooga markaan laadiraa jirta oo waxooga tiltilmaanta baa jira oo qaar waa xalqa sheegay inay yidhaaheen wain min shayin laa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuna tasbiixa maadaama ilahayn markaas waxa weeyaan shay kasta ilahay u tasbiixsana geedka de ilahay u tasbiixsanayaa tasbiixda geedka wuxu taraysi ba ilahay qofka watasbii tasbiixda isagaa shaqaysay waan laysa linsaan ilaa maa saca waana sacya sawfa yurasa ilahay waana subxana watacaala marka isagaa tasbiixda shaqaysay geedkaa shaqayse wahaya marka taasna waxa shaqaystay baa helitaan waa sida allahu mustacaan caleyhi saqlaan waktiga dheer cas ka socono baabu siwaaka cadaygiibuu baab yahay wacan abiras radia allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alay slam qaala wuxuu yihi lowlaa haddii akhaafu aana ka cabsanin akhaafud anaa soo qadaraya ana shuqa inaan ku dhigo calaa ummati ummadooda la amartu aan amri lahaa bisiwaaki caday maca kulli wuduu'i weyse kasta maceeda cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda muttafaqun calayhi وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال وحر كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل هبينك مركب استاغو يشوص من مرنجي فهو فيس بالسواك على مرقى من مرنجي قال المؤلف وحر معناه يغسل وميرجري ويدلك كججري يقال واحد إذا شاسو يشوص شاسو من مريه يشوص من مرية وما سووا مصري يموسوا مصرية إذا غسله مرقب ميريه xudayfa miyamaan bin jaabir alcabsi isagii aabihiiba way islaameen badar inay ka qeyb qaataan bay dooneen gaaladiibaa dhexda ku qabtay markaasay ku yidhaha waryaada waxaad ku socotay maxamed soo ma aha markaasay ku yidhaaheen haa markaasay ku yidhaha inaad dagaalka la gashiin baa dooneysiin maya markaasay ku yidhaha runta sheega ballan bay la soo galeen inayna dagaalka gelin markaasay nabiga u sheegay calayhi salatu salaam wuxuu ku yidhi markaas waxaa weeye waryaadaheed eh, ballankaasad la gasheen haayo dhexda nagu qabtay ballankaas galnay maxaan sameynaa rasuulka ilaah ballanka ma ka baxnaayo dagaalka ma galnaa maya buuri ballanka wuu wafiye buuri ballanka wuu wafiye marka ballanka gaal xataa haddaad la gasho waa nagu wafisaa ya gaal xataa haddaad la gasho waa nagu wafisaa laakiin dhibka taagan baa wuxuu yahay khaailnimo baa ilahay nagu samida ya waxaad doonaysaa gaal ballan ku wada jirtid baa laga yaabaa oo laga yaaba ama dantaada inaad ka wadato isna markaas waxaa meesha aad ku wada nooshihiin uba ku aaminsan waxaa laga yaabaa uu aaminaadda kaa aaminsan yaho nin fiican buu kaa aaminsan yahay inaad qaa'intooda saabay u dili lahayd u ka tashataa suuraqala soo ma dilitaanku waduu leeyahay moogtahay qofka dil u maaha wuxuu waduu leeyahay meel loo mar leeyahay soo ma marka waxa weeyaan eh, ballanka waa in la oofiyo muslim iska daya gaal haddaad la gasho waa inaada ka bixin waayo diintaada dhaleecoy soo jiidaysaa taasi oo qofka waxaa laga yaabaa inuu ka dhex baxo soo ma Ah. waxaa laga sheegaya habeen waxay sheegayaan ama tafsiir ku jira waxa weeyaan ardayda jaamacadda jubbaland ku jira waxay sheegayeen markaas waxa weya nin waxa dhacday bay idhaaheen ehm, ba qolyahan etoobiyaanka markaa jaamacadda soo galay uuna islaamay kadib markaas waxa weeyaan markuu islaamay markaas sanadkii hore kadib wuxuu la kulmay markaas waxaa weeyaan ardayde sanadka hore way dadaalaan oo duruusta iyo kutubtagi way ka faa'iidaystaan oo sanadka hore maadi iyo diiniya way yar dadaalaan hal sane markay joogaan ay la yar qabsadaan bay markaas waxaa weya suuqa galayaanba <laughs> markaasaa waxaa dhacday wuxuu yidhi bal warran baa lagu yidhi markaasaa wuxuu leey warrame sanadkii hore cadiib bay ahayd buu yidhi yaa weligay jugdiyasaan ka aaminsanaye islaamkaan ugu imid caadi ma ahayn buu yidhi markaasaa lagu yidhi sanadkana yani waa fahmi lahay buu yidhi ma islaam kan sanadkan dambaan islaamkii hore ahayn mise ma <laughs> maxaa isbedelay buu yidhi mana wuxuu arkay dadkii masaajidka u diidayay ee dadaalayay oo xaggan kasii noqonay masaajidka magala maraya bu arkay war ma islaamku waa isbedelay wuu <laughs> yaaba mootahay macnaa adiga diintaada inaad usoo diido mar walba ceeb ma aha waa inaad adigu haddaad ishagaajiso qofka qaad uu fuuday moogtahay a'imada aragtidooda lagu islaami jiray sidaa marka loo arko wallahi bay islaami jireen iyagoo nuw aynau arko waayo allahu salaam aleytuklah xudayfa alyamaan marka waxa weeya wuxuu waa saaxibu sir rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka sirkiisu saaxiba waaye oo munaafiqiinta asmaadooda iyo magacaantooda oo dhan buu nabigu u sheegay sala allahu alay w slam oo ka siraysay waaye عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحتى دخل عبد الرحمن أبو بكر الصديق وصوغلي على النبي النبي صوغلي وأنا رجل السندة وأن كنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر الله تيدا ومع عبد الرحمن عبد الرحمن عيسى نسواك عضداها رد مروقين يستنوك عضيني به سجع فأما ف... فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجي فأمده تاج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أرجيسي وكرب تاجي كرب في عضيه fa siwaaka cadaygi waan soo qaaday faqadabtuhu waanu u calaliyey wa dayabtuhu waan wanaajiyey waanu u jilciyey uma dafactu waan u dhiibay nabi nabiga sala allahu alay wasalam fastana bi ku caday bal u fiirso sakarada nafta kasii baxaysu cadaynaya famaa ra-aytu maan arag rasuulallahi rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam istana cadeyday istinaana cadeya shaacsano ka wanaagsanay minhu xaggiisa maalinkaas uu cadeyday ajiibe famaada famaacadaa muuna gudbinba famaacadaa muuna gudbinba can faraqa rasuulilah inuu ka faaruqay sala allahu alay wasalam waxa weeyaan cadaygii rafaca yadahu qacantiisii buu kor u qaaday ow amase isbucahu fartiisii uma qaala wuxuu uri fi rafiiqi alaclaa ilah jamca sala soomaali baa lagu karay nabigaa dhintay calayhi wasalaam sooduqulwama nabigunu dhintay sharafay u ahayd be nabigunu dhintay sharafayba u ahayd nabiga calayhi salaam isagaa la dooransiiyey ma waxa weeyaan maan ku daynaa bise waxa weeyaan waxaad dooranaysaa markaas waxa weeyaan jamca sare isagaa yidhi allahuma rufir rafiiq alaclaa ilaahu jamca sare igu dar nabiguna sal slam wuxuu nabi adduunka ilaah kama qaado ilaa uu dooransiiyo mooyaan marka adduunya kala u dooransiiyo marka waxa weeyaan sharaf baa nabigu soo sheegay calayhi salaam ثلاث وصدح جل ثم قضى عليه ثم قضي عليه وبلغ تخلص النبي ونفسه وكبه عليه الصلاة والسلام وكان محايا تقول عائشة ترى ما تقول انت النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاغنتي بين حاقنتي لابتين انت ونحيسي وذاغنتي لفترين دينا هلكا هلكا وحاي قركيقا يا هلكا لابتين انت ونحيسي نفتك بحر روسا وهي معنا وفي لفظ نفسك لو حوا فرأيت وانقيا الظلم يسوء إيغي يلي حديثة معنى عذيب إيغي وعرفت حقرت أنه يحب السواك على يقول جعليه فقلت وحاقري أخذه لك بخوص وقاضى فأشار براسي مدح سبي شارع اللعب نعم، ها مرح صعيب اللولي هذا اللفظ البخاري بخاري لفظه سويا ولمسلم حوصل نحو حديث أخو لبعنا وصناني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وحوري أتيت النبي النبي أرتقي عليه الصلاة والسلام وهو يستعفي سواء عذيريه بسواك العذير راد من وقيا qaala wuxuu uri wadarafu siwaaki cadayga barka dharaftiisiina calaa lisaanihi carabkiisa duryaal cadayga dharaftiisii iyo rajabahoo kaga hadhayna halkaa bisho ay dayntahaysii dul taallo wahuwa yaquulu uu leeyahay uc uu leeyahay wasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa ku dhex jiro ka aada aad moodid yatahawacu inuu iska watajiraya aad moodo nabiga calayhi salaam alaa saas carabku saa u cadeynay abu muusa alashcari magaciisa waxaa la yidhaahaa cabdullaahi bnu qays alqaxdaani markuu soo galay uuna islaamay kadibna qoonkiisiibuu ku noqday markaas waxa weeyaan uke konson qof oo iyaga kamida ah isagoo la socda soo islaamiya buu keenay markii khaybar la furtay dabcad qurux badan buu ahaa oo qur-aanka aada u yaqaana nabiga sala allahu alay wasalam arkii nabigu yaman dhiibay markii uu nabigu dhintana madiinuu yimid markaas waxa weeyaan shaam iyo furashadeedii buu ka qeyb qaatay cumarna wuxuu madaxweyne uga dhigay markii dambe basra waayo basro markuu madaxweyne uga dhigay ayaa wuxuu furtay markaa reer hawaasin iyo asbahaani iyo furtay kadib cumar wuu dhintay isagoo sidii basro madaxweyne uga abi muuse abu muuse marka waxaa casilay markii dambe oo karsa ka qaaday cusmaan bnu cafaan baa ka qaado casilay markaasuu kawfo iskaga wareegay kawfo markuu u wareegay buu kawfo ayuu mas-uul uga dhigay haddana halkaasu haddana waxa weeyaan uu joogay uu cilmiga ka akriyi jiray kadibna wuxuu dhintay afartan iyo afar markay jeer lagu wahay kaba ku dhintay musa ashcari baabulmasxa la xufee labada qof oo la masaxo uu baab yahay adimuira dhushaba labada qof oo la masaxo uu baab yahay labada qof masixitaankoogu waxa weeyaan waa in markaas waxawey qofka hadda dhow aada maxaano laakiin waxaa lamid a ah shuraabaadka lamid a ah qofka shuraabaadka waa masixi kara xadiis fog soo arnay xadiis marka abu daa-uudka kusugan baa jira oo xasan ah khataabi iyo sheekh alalbani ay tacsiilinayaan xadiiskaasoo xasan ah kusugan jawrabeyn baa la yidhaahaa alamasiixi kiraa ibnu xasmina wuxuu leeyahay wax kastoo lugta lagu duubo maradaha iska noqotay waa la masixi karaa buu leeyahay markaas waxaa kabta xataa la masixi karaa buu leeyahay kaana khifaafu saxaabati lakhiraq buu leeyahay saxaabada ma qof kale iyo shadaabaad kale ba haysee marimo duubi jireen buu leeyahay marka <laughs> marka waxaa weeya qofka in la masaxo وأحاديث صاروا متواتر لما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتصب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مرقى إذا حوية متواتر أقصر وحكى له مرقى أيضا اسم مسلمين طبعا وسوا فصيين إلا قراء مسلمين باهين مويانه وقالوا الشيعة لو يقال الشيعة يرقى في الضبط ما أقوله خف وحلينا مجرينا ده وحينا أجرينا فوشينا يعني shiicadu wax xadiisa nabi la yidhaaha maba ogolaba calayhi salaam sideedaba bukhaari agtooda waa nijaas weeyaan muslim agtooda waa nijaas weeyaan abu daawud agtooda waa nijaas weeyaan afarta sunanka agtooda waa nijaas weeyaan masaajidu agtooda waa nijaas weeyaan kitaabka qur-aanka agtooda waa nijaas weeyaan wax kale iska daa waxay aaminsan yihiin kitaabka qur-aanka gebigiisao kitaabka la soo dejiyay maba ahba kuwa kale haystaan iyagu oo iyagu qorteen bal waxaan bal u fiirso islaanimada halkee utaalaa marka aruusa waxa la yaabanaya qof islaam oran kara ninka waxa weeyaan aaminsan markaas waxaa nebigu gaalada inuu qabay ninka aaminsan ka warrama ile caaisha waa gaalada aaminsan yihiin waxay ku wardiyaan lacnada caaisha inagu subxaan allahi walxamdulilah walaa ilaha illa allah kulligood ku wardinaa sooma iyagu laakin waxay ku wardiyaan lacnatullahi calaa sanamay qurayshin wa daaquutayhima wa jibtayhima wa sixrayhima waxay jireen waa abubakr iyo cumar labadii sanamee reer quraysheed labadii sixroodayaal labadii sanam labadii maxay waxaas akriya labadii daaquud marka sheexada marka niman ilahay yaqaana maaha diinta way ka fogyiin wax diina shaqa ku saa darteed waa waxaan kala nahay laba umadood macnaha iyagu waa umad gooniya inagu nabad gooniya marka diinu ku niya لنا أعمالنا ولهم أعمالهم يا في يوم لا مالي في قيامته بالخلا marka way diideen waxay dhahan wax la yidhaahdo qof maba jira yidhaahyo baranaya qof wax la yidhaha ma jiro waqti loo waayo وهي عن مغير بن شبر رضي الله تعالى عنه قال وحر كنت وحنا مع النبي عيسى صلى الله عليه وسلم في سفر سفر فأهويت وأن لا أن أنزع سأل غسي وخفين لبي يوسف قال وحر الدعوة إسكده فإن أدخلت وأنوان قلي طاهر تري ونظيفه فوصح عليه وأن يقدش كما صح عليه الصلاة والسلام عن حذيفة الإمام رضي الله تعالى عنه قال وحر كنت وحنا مع النبي عيسى صلى الله عليه وسلم في سفر سفر ديسة فضال وكادي وتوضأ ويسيسي ومسح على خفين لبي يوسف وخفله ومسحي واختصر وحديث ولا سوق أيوه قاعية حديث ولا بهذا في البدء بيدي باب يجو غير غيركي عن عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال وحور كنت وحانا رجل مزدان امدي بدن بنا فاستحيت وحشوني أنا أسأل رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم وكان ابنتي وقبليسو ليش مرقى صحويا يجو تبلع حقيقة وهي دوار قبي فأمرت بغداد الأسود مع أمري فسأله سيدي فقال وحوري يغسله بين ذكره وحوري في سترقى ويتوضأ ويسيسني والبخاري وحوصنا يغسل بين nikada ka xubunkaaga taranka wa tawada weysiiso walimuslim waxaa usugnaaday tawada weysiiso wadax fardika xubinkaaga tarankana rushee marka waxaa kala jira medi iyo meli iyo weli ha medidi waa taqaanina waa biyahan caadigeeda ilmaha laga aburo sooma waa daahir xagga irig waxaa jira marka medi baa jira wadaha la akriyo medi macnaheedu waxaa weeyaan waa biyo yar oo markaas waxa weeyaan qofka markii dareen uu galo oo kale xubinkiisa taranka ahaa ama markaas waxa weeye jimaaca kadib biyo inoo yimaado weeyaan biyaha yar marka waa nijaas xukunkooguna waa xukunka kaadada oo kale meeshay kaa taabtaan waa iska mayri meeshii markaas wey adoo weyse qaba haddii dareenkaasi yoodo biyahaas ay kaa yimaadiina dawaad weysiisanu waana weysidiisanu oo xukunkii kaadada bay qaadanaya wadidana iyagana waa biyadooda yimaada markuu qofku kaajo ee uu sidiiso kadib bay iska yaajardi doonaan ama markuu wax culus oo una qaadi karin markuu qaado kale matala iyaguna waa xukunka kaalena bay marka wuxuu dee nin medid badan baan ahaa buu yiri marka dee nabigeenan idhaaha wallahi medid badan waan dareen badan ahay fariisheeg waan ka yar xishooday maadaama so sodogna nabigu yahay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weye waxaan u diray bui dee sodogo bal hawsha ii sheega da tilaabo halisma <laughs> ya marka waxa weeyaan waxaan u diray miqdaad alaswad miqdaad alaswad lama yidhaha waa miqdaad bn camar baa la yidhaha aswadku wuxuu ahaa wadaad hooyadii qabay oo addoonsan jiray buu ahaa aswad binu camar alkindi baa isaga la yidhaha waayo allahu mustacaan aleyhi saklaan can cabaad bn tabiib can cabdillahi bni zayd can caasim almaazili qaala wuxuu ihi shukiya ila nabi nabiga waxa loo sheegay sala allahu alay slm rajulin yukhayal la moodsiinayo ileyh xaggiisa annahu yajidu shay-a shay inuu helayo fi salaat salaada dhexdeeda faqaala wuxuu ihi laa yansarif yuunabsan ka bixin xataa yasmac ilaa u maqlo sawtan cod oo yajidu riixan inuu helo waxa weya qofkii haddii uu shakiyo salaada dhexdeeda waysadii bay kaa jabtay oo waxbaa kaa yimid salaadii bay kaa burtay mise kaama buri hadduu shakiyo misena caloosha iyo waxba deel dhaqaaqdo mushigaas ku yimaado waxbaynu markaas waxaga ka baxa ma aha waayo alyaqiin laa laa yuzaal bishak yaqiinka laguma zuuliyo shaki marka waxaa waxa weeya wuu iskaga durayaa ilaa uu markaas cod maqlo ama ur u helo dee waxa weeyaan neefta xawaasta shanta dee waxaa lagu dareemi karaa un codka ama urkaaba lagu dareemi karaa wax la taabtana ma aha de wax la arkana ma aha soo ma waa sidaas waaya والله على فكرة بنتي إن شاء الله في ورقة على الكرة الكرة